بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد darsigii aan shalay ka soo baxnay oo ku saabsanaa ilaahay subxaana wa tacaala ayaan wax yar baraarujin yar ka daba dabageynaynaa insha allahu tacaala waa midda koowaad kitaabkii alraddu cala aljahmiya oon u tiirinay daarimi saaxibu sunan ma uu laha waxaa iska leh saaxibu naqdi baa iska leh yani abu saciid idaarimi baa iska leh ma uu lahaa saaxibu sunanku midda labaad xadiidka aan soo marnay ee mutawaatirka ahaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu soo degayo tilmaamayey lafdi waxaa jira khilaafsan oo isagana baraarujin mudan lafdigaa waxaa soo saaray alimaamu الnasaa-i fii camal اlyawma walleyla buu ku soo saaray wuxuuna leeyahay sidaan soo socoto abu hurayru ka warinayaa ina allaha yumhilu xataa yamdi shatru lleyli اlأwal huma yaأmuru munaadiyan yaquulu hal min daacin yustajaabu lah allah subxaanah wa tacaala waa u sugaa ilaa habeenka niskiisa hore uu tago kadibna wuxuu amraa mid dhawaaqa kaa dhawaaqayaa wuxuu yidhaahdaa hal min daacin fayustajaabu lah hal min mustakfirin fayukfar lah riwaayadaasi marka waxay ka dhigaysaa cidda dhawaaqaysaay inuu yahay cid alla amray ee uusan alla ahayn riwaayadaas waa riwaayada ay ku dhagaan qolyahan sifaadka ilaahay diidaan meelahaasay ka ugaarhsadaan laakiin waa riwaayo daciifa ah wey bal waa munkar wey bihada lafdi xadiidku munkar buu ku yahay maxaa yeelay ninka la yidhaahdo yani laba cilaa ku jirta midda koowaad waxa weeye cumar ibnu xabsi ninka la yidhaahdo waa fiqa laakiin wuu wahmiyaa awhaamtiisii inuu ka mid yahay xadiidku bay u badanta ta labaad aabbihii oo xafs ibnu khiyaas ah yaa isaguna fiqa ah laakiin aakhira cumrigiisii waa isbedelay waxoogaa yani wax weeyaan isbedel baa ku dhacay waxaa dhici karta marka xilligaa uu isbedelay in uu xadiidka lafdigiisu ka khaldamay xadiise xataa la yidhaahdo intuusan isbedelin bay ahayd wuxuu khilaafay intaas oo nin oo xaafid ah oo muxadisiin waaweyn abuu ah xadiidka lafdigiisa ku khilaafay oo uu ka mid yahay maala shucbat bn alxajaaj mansuur ibn muctamir fudayl ibn ghaswaan abu cawaana alwadax ibn cabdillahi alyashkuri macmar ibn rashid israiil ibn yunis ibn isxaaqin ibn ragga xufaadda ah oo wada jibaasha ah buu xadiidka lafdigiisa ku khilaafay waxaana la yaqaanaa cilmiga mustalaxa sida muqararka ku ah ninka fiqada hadduu khilaafo cid ka fiqaysan ama tiro ka badanoo ka fiqaysan hadduu khilaafo xadiidkiisu waa shaad saasuu macnaa hadduu isaga dacfi ku jirana xadiidkiisu markaa munkar buu noqonaya saas daraaddeed lafdigaasi lafdi sugan ma aha waana lafdiga qolada muawilada sifaatka ilahi subaa muxarifada sifaatka taxriifiya lafdigaasay ku dhegeenoo waxay yidhaahdeen maaratay xadiisku ilaahay ma aha waxa dhawaaqaya waa cid uu amray oo malag ah ibnu forag iyo siduu kasoo guurinayo maaratay ibnu xajar caleyh raxmatullah xadiidka marka waxaa si fiican uga hadlay sheikhu lalbani caleyh raxmatullah lafdigaa hadda aynu niri ma sugna daciifada raqamka saddex kun siddeed boqol iyo sagaashan iyo toddoba ayuu si fiican sheekhu ugu faahfaahiyey oo uu ugu daciifiyey weliba wuxuu yidhi waxaa jira dariiq kale oo cuhmaan ibni abilcaas uu leeyahay oo axmed uu soo saaray axmed uu soo saaray isagana odhanaya yunaadii munaadin kulla leyla yunaadii munaadin lafdigaasi kii hore waa yaro dhaamaa oo cidda dhawaaqaysa inuu alle yahay iyo inuu makhluuq yahay isagu maqix marka riwaayaadka saxiixa macnahaan waa isu tegi karaan oo waa lagu xambaari karay laakiin isaga laftiisu waa daciif lafdigaas oo waxaa ku jira cancanatu lxasan xasan albasri cancanadiisaa ku jirta waana mudallis waxaa kaloo ku jira nin la yidhahdo cali bnu zayd ibnu ljudcaanna waa ku jira oo isagana daciif marka lafdigaasina labada dariiqaasina labadaa ciluulay almuhim xadiiska mutawaatirka waa kii aan soo barannay lafdigu ku yimid allah subxaana wa tacaala inuu yahay faacilka soo degaya inuu yahay xadiidka lafdigiisu saasuu ku tawaaturay amaa wixii khilaafsan ama malag ama cid kale u tiirinaysa waa alfaad iyo riwaayaad munkara ah oo daciifa oo sugna wey macnaha ayb ninkii u baahan faahfaahinteeda halkaa ugu noqdo sheekh ilalbani caleh raxmatullah si fiican markuu xadiiska u takhriijiyey wuxuu yihi takhriijinta laba arrimood baa igu kalifay ibni xajaroo xadiidka ka aamusay intuu ku soo fatxulbaariga waa ficlan waa saas isagoo ciladiisa yani waxa weye taqriiban iska cadda iyo midda labaad shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullahi oo isagana sugnaantiisa ka shakiyey oo yidhi in kaana thaabitan marka si aan loogu kadsoomin baan takhriijkan u sameeyey buu leey halkaa ugu laabta ayb waa meelaha ayuu taqriiban ka xuluulaysto ninkan oo yani waxa weeyaan la yidhaahdo muxuuaha saqaaf saqaaf baa meelahaasoo kale ka xululaysta riwaayaadkaas munkarada ee daciifka ah. waxaasuu urursadaa markaasuu wax ku dhisa saqaaf ijtamaca calayhi alkhubhu kulluhu xumaan oo dhan baa ku kulantay marka koowaad waa shiici marka labaadna waa muctazili marka saddexaadna waxa weye waa suufiyun haali muxtariq waay khubhi oo dhan baa marka isugu tagay waa ninka waayahan dambe ay kutubtiisa ay suufiyadu haystaan oy wax moodahayaan ta afraad naqligiisa markaad fiiriso waa khaa'in wey naqligiisa markaad dabagal ku samayso naqliga dhan waa bedelaya bal naqligu soo guurinayo iyo kutubtuu ka soo guurinayo adugu isu fiiri saas way macana marka ninkaasay daba wareegaanoo kutubtiis hadda nindaad nindaad qaaday xumbe cuskawaysa waa lagu dhihi jira yani kaasay hadda wax moodayaan saas way macana marka ninkaasaa waxa riwaayaadkan waxba ka jirana daciifka ah ayuu macnaa wax weeye urursadaa oo wax uga dhigaa qolyahan macnaha isaga taabacsan ayb wuxuu yidhi warawaa yaziid bnu haaruun fii majlisihi warawaa wuxuu wariyey buu yidhi halkan wuxuu ka gudagelayaa markuu sifatu nusuulkii ka soo hadlay iyo majii'i iyo ityaankii ayuu halkan wuxuu ka gudagelayaa sunnada raacitaankeeda iyo bidcada ka tegitaankeeda iyo salafku mowqifkii ay ka qabeen akhbaarta iyo axaadiista sidaa ku timid wa wuxuu wariyey yaziid bnu haaruun wuxuu wariyey waa imaamkii fii majlisihi wuxuu ku wariyey xadiia ismaaciil ibni abi khaalidin ayuu ku wariyey ismaaciil bn abi khaalid alxaafid alimaam wey can qays bn abi xaazim albajali isaguna qays ibn abi xaazim alaxmusi albajali isaguna waxa weeyaan waa nin hiqa wey macnaha ayib waa ninka yani khulafa larbaca yuu soo wada gaadhay baa la yidhahda macnaha ayib xadiidkiisa waa la xujaystaa can jariir ibni cabdillaahi albajali wey can jariir ibni cabdillaah albajali xadiidkaas ayuu yaziid ibnu haaruun majliskiisa ku sheegay xadiidkaasoo fi ru'yati ku saabsan ayuu ku wariyey xadiid ismaaciil bn abi khaalid can qays bn abi xaasim can jariir bn cabdillah albajali fi ru'yati ku saabsanaa aragtida ilahay subxana wa tacaala waa xadiidkii dheera ayaad garanaysaan ee macnaha waxa weye cadad min asaxaaba ay wariyeen nebigu sal alla alay waslam inuu yidhi yacni rabbigiin baad arkaysaan maalinta qiyaamada xadiiska wuu soo wadaa ayib fi ru'yati wa qowli rasuuli lahi sal lay waslam fi ru'yati buu ku saabsanaa wa qowla rasuuli lahi buu sheegay uu yidhi innakum idinku tanduruuna waad fiirinaysaan ilaa rabbikum rabbigiin xaggiisaad fiirinaysaan kamaa sida tanduruuna aad u fiirinaysaanoo kale ila alqamari daya xaggiis laylata albadri dhammaystirnaanta habeenkeeda jooga ah, qamarkaasoo leylata albadri habeenkuu dhammaystiran yahay jooga sida aad u fiirinaysaan ood u aragtaan saasoo kale aad rabbigiin u arkaysaan way macnaha xadiidkaas ayuu wariyey yaziid ibnu haaruun fa qaala markaasaa wuxuu yidhi lahu yaziid waxaa ku yidhi rajulun nin baa ku yidhi ninkaasoo fii majlisihi majliskiisa ku sugnaa golaha fadhiyey ayaa wuxuu yidhi yaa abaa khaalidin abaa khaalidow maa macna hada alxadiid xadiidkaa macnihiisu muxuu yahay rabbigiinbaad arkaysaan sida aad u arkaysaan dayax habeenku dhammaystirnaan jooga macnihiisu muxuu yahay buui ayib walilmacluumiya walilmacluumiya ninkan hadda sheegayna saqaafkan hadda sheegayna sifadan ru'yada waxaan u jeedaa yani ru'yatullaahi tabaaraka wa tacala filaakhira ma rumaysna risaalo uu ka alifay baan hayaa oo uu inkirayo wax alla wixii axaadiis ku soo aroortay wixii aayado qur-aana ku soo aroortay oo uu leeyahay ma suroobi karto adduuniya akhiradoona ilahay laguma arki karo subxana wa tacala saas xataa taa iyada qolyahan dugsanaya oo ka dugsanaya kutubtiisa dugsanaya waxay moodayaan inuu ashcari yahay hadduu ashcari yahay waaba ronald ma waa muctaili w ninku waa muctaili xataa ru'yada ma qabo ninkuu baa risaaladiisii uu ka qoray anahay oo macnaa wax weyaan maarata isaga gacantiisa ku qoray ayib marka ayib wuxuu yidhi yaa abaa khaalid maa macna hada alxadii buuri xadiidka macnihiisu muxuu yahay faqadiba markaasuu cadhooday yaziid bni haaruun baa cadhooday waxarada xaradada waxa weeye uu cilooday xarada baa layidha idaa qadiba waqtaada fataxarasha biladii qaada huwa yacni ruuxu markuu intuu kululaado oo uu xanaaqo oo uu ruuxii ka xanaajiyey inuu wax ku sameeyo isku dayo ayaa la yidhahdaa xarada la yidhahda saas macnaa fa qadiba waa cadhooday oo wa xarada waa xanaaqay wa qaala markaasaa wuxuu yidhi maa ashbahaka maxaa kuu ekayn badnaysiiyey bisabiiqin ninkii sabiiq la dhihi jiray ama maa shay la yaab leh ayaa ashbahaka ku ekayn badnaysiiyey bisabiiqin sabiiq kuu ekayn badnaysiiyey shay la yaablah ayaa kuu ekayn badnaysiiyey ninkii la dhihi jiray sabiiq oo wa axwajaka kuu baahinimo badnaysiiyey ilaa mili maa shay wax la mid a fucila lagu sameeyey bihi isaga alla maxaad u eg tahay sabiiq ninkii la dhihi jiray maxaadse u baahan tahay wixii lagu sameeye sabiiqoo kale in lagugu sameeyo oo sabiiqoo maxaad ahayd sabiiq ibnu shariik ibnu mundir ninkii la dhihi jiray atamiimi sabiiq ibnu casalna waa la yidhahda awowgiis sare way casalkaas ayib ninkaasi ninkaa qisadiis laynoo sheegi doono weeyaano wakhtigii taabiciinta ayuu noolaa isaguna taabici baha ficlan laakiin waxoogaa dadkan shubahaadka iyo mutashaabihaadka raacraaca ayuu ahaa oo dabagalgala cumar baa marka edbiyey marka edbintii iyo tacsiirtii lagu sameeyey sabiiq oo kale in lagugu sameeya ad u baahan tahay ayb maa ashbahaka maxaa kuu ekayn badnaysiiya waa la dhihi kara ama maa shay la yaab baa ashbahaka haddaad tacajub ka dhigto bisabiiqin kuu ekayn badnaysiiye oo wa axwajaka kuu baahi kuu baahi yeelay ama kuu baahinimo badnaysiiyey ilaa mili maa shay loo baahdo oo fucila lagu sameeyey bihi isaga waylaka hoogaage jawaabtii su-aashuu hadda uga jawaabaya waman yadrii yaa og oo garanaya kayfa sidee buu ahaaday haada kani ah, yaa garanaya ru'yadani say tahay ma aha marka midda uu ula jeedo ru'yada basharka ma aha ru'yada basharku waa la yaqaanaayo waa miduu nebigu ku shabahay ru'yada qamarka taa waa iska caddah laakiin allah subxaana wa tacaala marka la arkayo siduu u yaalla iyo sifada lagu arkayaay middaa ayay waxay tahay ayaan la keyfiyen karayn macna ama ru'yadu inay waadix tahay khalqigu ay arkayaan sida dayax ay u arkayaan oo kaleeto taasi waxa weye rasuulka caddeeyey salawaatu rabbi waslamu calayh ayib waman yajuusu yay u bannaan tahay buu lahu isaga an yatajaawaza inuu gudbo haada alqawla hadalka ama odhaahda alladii odhahdaasoo jaa uu la yimid bihi isaga alxadiidu xadiidku uu la yimi yaa weeye cidda ku dhiiran kartaoo kari karta intaa xadiidku la yimid oo ilaahay in la arkayaa inuu tilaabo gudbo yaa gudbi kara wax gudbi kara ma jiro wailaa ninkii gudbo bohol buu ku dhacayaa way maana meel khatar u galaya aw amase yatakalam waman yajuusu lahu yay u bannaan tahay an yujaawiza inuu gudbo hada alqawla aladii jaءa bihi alxadiid aw amase yatakallama inuu ku hadlo fiihi bishayin shay inuu ku hadlo fiihi fi lxadiid weye bishayin shay inuu ku hadlo min tilqaa'i nafsihi naftiisa xaggeeda uu kaga hadlo macnaa bishayin shay inuu ku hadlo shaygaasoo min tilqaa'i nafsihi naftiisa xaggeeda ka ahaaday oo isagu uu iskala yimid wey macnaha meelna uusan u cuskanin mustanad aan lahayn asagu intuu uun jeebkiisa ka keensanayo maskaxdiisa yaa way ruuxa ku hadli karo arrintan macnaha wax way ka hadli karo ilaa man cid mooyaane safiha jaahil noqday oo dulmiyey nafsahu naftiisa dulmiyey mooye oo wastakhafa fududaystay bidiinihi diintiisa fududaystay mooye ninka guddi kara intaa xadiisku sheegay ama hadalu isagu la yimid meeshaa ka dhihi kara waa nin naftiisa dulmiyo khatar geliyey diintiisiina fududaystay buui ah, leanna diintaadu lexjeclay u baahantay inaad u lexjeclowdo ood ilaashatood khatarta ka ilaashato haddii meelihii halista ahayd aad lugta la gasho nin diintiisa fududaystay baa taman idaa goortii buu yidhi samictum aad maqashaan alxadiida xadiidka markii aad maqashaan can rasuuli illahi sal lla alay wasalam fattabicuuh raacabu can rasuuli illaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam fattabicuuhu raaca buuhi xadiidka walaa tabtadicuu ha bilaabaninoo ha bidcaha la imaanina fiihi xadiiska dhexdiisa sidaa uu ku soo arooray ku qaata warka falaasifada iyo mutakalimiintana ka daaya maxaa yeelay fa inakum idinku in ittabactumuuhu haddaad raacdaan xadiiska nebiga haddaad raacdaan sal alla alay wasalam oo walan tumaaruu aydaan murminoo doodin fiihi xadiidka dhexdiisa salimtum waad nabadgasheen buuhi saa haddaad ku qaadataan duuduubka ood xadiidka raacdaan muranka iyo qajajacda iyo falsafada iyo cilmulkalaamka iyona aad iska daysaan waad nabadgelaysaan wa in lam tafcaluu haddaydaan falinna halagtum waad halagsanteen buui waa idin dhammaatay marba haddii matahaadka falsafada iyo cilmulkalaamka iyo taxriifka iyo waxaa la yidhi iyo waxaas mar haddaad gasho halagsanta waa ku dhammaatay macna ayib meeshan marka muxuu u keenay wuxuu u keenay axaadiista arrimaha ku saabsan ee nebiga ka soo oray sal lay waslam culimmada selafku mowqifkoodu muxuu ahaan jiray mowqifkooda wuxuu ahaan jiray inay saa ku nabadgeliyaan ciddii ay arkaan inuu gudbayo sohdinta iyo intaa xadiidku sheegay inuu gudbayo ciday arkaanna waa edbin jireen khaasatan khulafada iyo madaxda iyo waa edbin jireen culimada salafkuna hadday tabar u waayaan waa ka hijroon jireen xajrulmubtadica isaga iyo see loola dhaqmayaa ruuxa bidcada ku dhacay dib buu ka keeni doonaa insha allahu tacaala mabaaxii gooniya buu kaga hadli doonaa <clears throat> qisadii marka wuxuu inoo galay ninkii uu yani yaziid ibnu haaruun uu yidhi warniyow ninkaasaad u eg tahay wixii lagu sameeyey wax la mida in lagugu sameeyaadna mudan tahay ninkiibuu marka qisadiisii hadda mu'alifku inoo sheegayaa wuxuu yidhi wa qisatu sabiiqin sabiiq qisadiisu alladii kaasoo sabiiqaasoo qaala uu yidhi yaziid ibnu haaruun lisaa'ili uu ku yidhi maa ashbahaka bisabiiqin wa axwajaka ilaa mili maa fucila bihi hiya iyada qisadiisu wax wey yani sabiiqa uu yasiid ninka su-aasha weydiiyey uu u soo qaatay qisadiisa qisadiisu waxay ahayd hiya qisadaas maa tii weye maa shaygii wey rawaahu uu wariyey yaxya bnu saciidin ansaari uu wariyey qisadii buu hadda inoo keenaya turuqdeedii buu inoo keenaya macna maadaama munaasabo ahaan ay ku timid hadalka yaziid ibnu haaruun isaguna uu keensaday ninkaa su-aashiisa ayuu mu'alifku hadda wuxuu inoo gelayaa qisadaasi duruqday ku timid iyo asaaniidday kuso u wariyey yaya bnu saciid alansaari wey yaya bnu saciidin alansaari ayib imaamkii <clears throat> caalimka ahaa ayib fuqahaau sabca ayuu toddobadaba arday u ahaa baa la yidhahdaa ayb can saciid ibni musayab buu ka warinaya ana sabiiqan atamiimiya ee tamiimigaah reer bani tamiim ataa wuxuu u yimid amiira almu'miniina ayuu u yimid cumar bna alkhadaab ahaa radia allahu canhu faqaala markaasaa wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniina mu'miniinta amiirkoodiiow ahbirnii iiga waran can wadaariyaati darwan iiga warran buui ah, waxaad iiga warantaa wadaariyaati bal iiga warran maxaa loola jeedaa wadaariyaati kuwa firdhiyaan ku darwan firdhin maxaa laga wadaa qaala wuxuu ihi cumar hiya riyaaxu waay waa dabaylaha dabaylaha markay socdaan busta iyo baadkii wax firdhinaya waxay ku yimaadaanba firdhinaya kuwaasaa laga wadaa buuri daariyaadka walowlaa haddii lala yahay annii anigu samictu inaan maqlay rasuula allahi sal alay wasalam oo yaquuluhu leh hadalka oo sidaa u fasirayana maa qultu maana dhehen buuri rasuulkoo daariyaadka dabayl ku fasiraya haddaanan maqli lahaynna maana ku fasiran buui ayib qaala markaasaa wuxuu uhi sabiiq fa akhbirnii iiga warran can falxaamilaati wiqranna bal iiga warran taas gartay falxaamilaati wiqran maxaa laga wadaa falxaamilaati baan ku dhaartay kuwa xambaarsan wiqran culayska xambaarsan baan ku dhaartay maxaa laga wadaa waa kuweeguwaasina qaala wuxuu yidhi cumar hiya iyadoo alsaxaabu waa daruuraha durwaha laga wada ayib oo dee culayskii dhibicday xambaarsan yihin roobka dhibicdii culayskeediibay xambaarsan yihin macna walowlaa haddii lala yahay annii anigu samictu inaan maqlay rasuulalahi sal lay slam oo yaquuluhu odhanayana maa qultu maana dhehenbu rasuulkan saa uga maqlay haddaanan ka haynin maba aana isku lugooyana maba dhehenba qaala markaasaa wuxuu yidhi warkama daynine fa ahbirnii bal iiga waran can falmuqasimaati amran bal iiga warran falmuqasimaati kuwa qaybiyaan ku dhaartay amran arrin qaybiya waa malaaigta arrinka kownka qaybinaysa macna ayib qaala wuxuu yidhi cumar almalaaikatu wey waa malaa'igtaa laga wadaa oo dee ilaahay subxana wa tacaala amarkiisa kownkan ayuu u soo dhiibayaanoo qaybinayaanoo maamulayaan ayib walowlaa haddii laleeyahay annii anigu samictu inaan maqlay rasuulalahi sal lay slam oo yaquuluhu leh maa qultu maana dhehenbu qaala markaasa wuxuu yidhi sabiiq fa ahbirnii iiga waran can faljaariyaati yusran can qowlihi tacaala way faljaariyaati yusran bal iga war faljaariyaati kuwa socdaan ku dhaartay jariyan socosho yusran oo fudayd ah si fudud kuwa u socdaan ku dhaartay macnaha qaala cumar wuxuu yidhi hiya iyaduna assufunu waa waxa weeyaan waa waa waa doomaha taana waxaa laga wadaa doomaha biyaha korkooda socda socodkooduna uu socod fudud oo la fududeeyo ilaahay u diyaariye u yahay walowlaa hadii lala yahay anii anigu samictu inaan maqlay rasuulalah sal lay slam oo yaquuluhu lana maa qultu maana dhehen bu qaala markaasaa wuxuu yidhi yani waxa weeyaan saciidwaxaan saciid musayib qaala saciid wuxuu yidhi intaa markuu uga jawaabay uma kadib amara wuu amray cumar bihi isagii buu amray ay bidarbihi wey halla garaacuu yidhi fa duriba waa la garaacay ah, miata sawtin ama uma amara bihi fadaraba wuu garaacay miata sawtin boqol shaabuug buu ku dhuftay boqol shaabuug ayuu hoosta u geliyey uma kadibna jacalahu wuxuu yeelay fii beytin guri dhexdii buu yeelay waa xidhay jeel buu geliyey macnaha ayib xataa idaa bara'a markuu bogsooday oo dee nabaradii gaadhay iyo shaabuuggii laga dhacay waxoogaa markuu ka soo bogsooday oo ka soo raystay ayuu dacaa bihi u yeedhay haddana keena buuhi uma darabahu markaasuu haddana garaacay mi'ata sawtin boqol shaabuug ukhra oo kaleu ku dhuftay isaga maxaa cumar u geeyey cumar waxa u geey baladu weydi ayib uma darabahu wuu garaacay mi'ata sawtin ukhra oo kaleu ku dhuftay uma kadibna xamalahu wuu xambaaray calaa qatabin buu ku xambaaray ah, yani waxa weeyaan qatabka waa bahalka la yidhaahdo kooraha geela lagu fula waa kooro yar oo kurufka oo ku eg reeryaan annaga dhahnaa yani waxaway geela marka la fuulayo waxa laysaga hoosaysiye marka mid yaroo waxaa jira oo kurufka ku egoo xaggii xagga midnaan u dhaafsanayn kaasaa qatab laydhaha qatabka kaasaa laydhaha adiga waxaa lagu wadaa rati ama neef geel ah oo macnaha wax weeyaan ay reeryadii saaran tahay ama koorihii saaran yahay buu marka ku xambaaro ku qaada ayib wa kataba markaasuu qoray xageebuu u diraya xagga iyo wuxuu u dirayaa kuufo iyo ciraaq buu u diraya wa kataba wuu qoray ilaa abi muusa alashcari buu u qoray abi muusa alashcari oo amiir marka ka ahaa ama guddoomiye ka ahaa kuufo ka ahaa waraaq buu u raaciyo wuxuu yidhi an xarim diid buu xaaraamee calayhi korkiisa ninkaa mujaalasata annaasi dadka la fadhiisigooda wareegto soo saaro dadka waxaad gaadhsiisaa ninkaas lalama fadhiisan karo falam yazal kamuusan suulin kadalika sidaas sidaa wey yacni waxa weeyaan yani cumar baa diray jidku marka sii haya falam yazal kamuusa suulin kadalika sidaasoo inuu jidkii sii hayo macnaha saaran yahay meeshii xataa ataa ilaa uu yimid abaa muusa alashcari ilaa uu yimid faxalafa markaasuu dhaartay bilaymaani almughalladati dhaaro la adkeeyey buu dhaartay ah, dhaarta markii ilaahay magaciisa lagu adkeeyo oo yaa la yidhahdaa macnaha dhaaran la adkeeyey buu ku dhaartay maa yejidu inuusan helaynin fii nafsihi naftiisa dhexeeda inuusan ka helaynin mimaa shaygii xaal uu ka mid yahay kaana uu ahaa yejiduhu mid uu helayo shay-an waxba inuusan ka helayn yani mima kaana yajidudaa iska xaale shay-an todambaa macnaa mafcuulkiya maa yejidu inuusan helaynin fii nafsihi naftiisa dhexeeda inuusan ka helaynin shay-an shayna inuusan ka helayn shaygaasoo noocee ah mima kaana yajidhu wuxuu hadda ka hor helayo dareemaya ah, yani waxa weyaan wixii hadda ka hor ku jiray ee uu macnaha waxa weyaan su-aashan ka keenayay iyo wixii shubahaadkiiyo cudurkii ku jiray wax ka mida iguma jira bu ah, kulli waa iga baxay waa caafimaaday bule man saas ayib arrintaasuu dhaar adag ku maray maa yajidu inuusan helaynin fii nafsihi naftiisa dhexeeda inuusan ka helaynin mima kaana yajidu wuxuu helayay hadda ka horoo dareemaya xaal uu ka mid yahay shay-an shayna inuusan ka helayn intaa markuu qirtay kuna dhaartay ayaa fa kataba markaasuu qoray abuu muusa qoray ilaa cumara cumar buu usoo qoray waraaq buu usoo qoray yuhbiruhu xaalu u warramayo wuxuu ku yidhi ninkii waa dhaartay buu buuhi cumarow wuxuuna ku dhaartay dhaaro la adkeeyey wuxuu ku maray in wixii oo dhan ka baxeen oo uu ka caafimaaday maxaan sameeyaa weli tacsiirtii ma kusii wadaa iyo go'doomintii mise ninka waa fasaxa waay ayb fa kataba markaasuu qoray cumar ilayhi abuu muusa usoo qorayoo jawaabtiibu usoo celiyey wuxuu ku yidhi maa ikhaaluhu uma malaynayo ilaa qad sadaqa inuu run sheegay mooye halli baynahu wa bayna mujaalasati annaas isaga iyo dadka inuu la fadhiisto isu daabur markaad farax ka qabta dadkiisi iyo golayaashiisa ha fadhiistee dadka u daabur hadda haka rebi inuu run ila tahay maa ikaaluhu uma malaynayo ilaa qad sadaqa mid run sheegay inuu yahay mooyaane khalli daa buu yidhi oo dhaaf baynahu isaga dhexdiisa iyo wa bayna mujaalasati nnaasi iyo dadka la fadhiisigooda dhexdooda isu daa marka ka dhexbax faraha ka qad markaas saasuu ku yihi cumar radi allahu canhu wa ardaa qisadaasi marka sabiiq ku saabsan dariiqan hadda ay ku soo aroortay iyo yani lafdigaas dheer waxaa ku wariyey ibnu casaakir baa taariikhdiisa ku wariyey wuxuu ka soo guuriyey alxaafid abubakr bazaar iyo taraqutni ibnu xajarna wuxuu kusoo guuriyey fi lisaaba isaga oo kasoo guurinaya taraqutni kitaabkiisa alafraad min ariiqi yaxya bni saciid can saciid musayab ayb waxaa aakhirkiisa uu ku sheegay inuu yidhi hariibun tafarada bihi ibnu abi sabra ninkaasaa la keli noqday xadiidku ibnu xajar wuxuu yidhi ninkaasi waa daciif ninka isaga ka warinaya oo saciid ibnu salaamat alcataar la yidhahdana isagana adcafu minhu waaba kasii daciifsan yahay bu marka waxa weeyaan bi tamaam wa bi siyaaq qisadu daciif bay ku tahay saas way qisadu daciif bay ku tahay bi tamaam wa bi hada waxaa kaloo soo saaray alambaari baa soo saaray weji kaluu isaguna ku soo saaray can yaziid ibni xabsata can isaa ibni yaziid can cumara ibni xajar wuxuu idhi bisanadin saxiix laakiin meeshaana cila ku jirto inqiaac baa ku jira lianna asaa ibnu yaziid cumar waxba kama maqlin mana soo gaadhin mar hadday sidaa tahay saa ibnu yaziid taqriiban wuxuu dhigtay bacda mowti cumar bisanatayn min alaat sanawaat marka qisada ma xaadiri karayo wabitaali inqiaac baa ku jira inqiaac baa ariiqaasna ayaa ku jira saas way macnaha ismaaciil baa isaguna soo saaray min xadiii yaxya bni saciid wejiga hadda inoo yaalla mualifku inoo qoray abu zurcat adimishqi ayaa isagana min wajhin aakhara ka soo saaray min riwaayati sulaymaan atamiimi can abi cumaan annahdi bihi adiga waxa weeye xadiidka wejigii markii lasoo ururiyo ibnu kaiirna isaguna tafsiirku ku sheegay laakiin ariiqiisa waxaa ku jira abubakr ibn abi sabrahaasi oo matruuq ah ku jira iyo saciid ibnu salaam labaduba way ku jiraan marka adiga marka laysku soo ururiyo qisada qisadu yacni marna waxay soo aroortay iyadoo marfuuco ah marna iyadoo mawquufo ah markay marfuucada tahay iyada waa daciif meesha ka saar markay mawquufada tahay markii laysu geeyo way sugan tahay waa qise mashhuur ah qisada sabiiq markay iyadoo mawquufa ah way sugan tahay ajuri baa fi shariica kusoo saaray daarimi fi sunan laalaka'i fi sharxi ictiqaadi ahli sunna min turuq bay ka soo saareen laakiin dariiqaas hadda inoo yaalla cilalkiisu waa badan yihiin oo macnaha cillooyinkaasu leey uruqdeediibu marka inoo sii wada warawaa waxaa wariyey buu ihi xamaad ibnu zayd baa wariyey can qaan ibnu kacbin wuxuu ka wariyey qaan ibnu kacbin azabidi ibnu maciin iyo abu zurca ayaa tawhiiqiyey samictu waxaan maqlay buui rajulan oo min bani cijlin ah nin reer bani cijli ah ninkaasoo yuqaalu la yidhahda low isaga meesha muxuu idiin qoran fulan ha ninkaasoo yuqaalu la yidhahdo fulan hebel la yidhahda maxaa ka dambeeya khaalid bnu zurca muu idiin qora khiltuhu baa ka fiican saas ayib ninkaasoo yuqaalu lahu la yidhaahdo fulan la yidhahdo khiltuhu waxaan u malayn buu ihi ibna zurcata inuu yidhi khiltuhu waxaan u malaynayaa ibna zuucata inuu yahay ayib adiga nin la garanayo maa yuxadiu xaal uu warramaya isaguna yuxadiu wuxuu warramayaa can abiihi aabihii buu ka warramaya ninkaasi ree bani cijli ah ee hebel la yidhaahdo uu u maleeyey raawigu inuu yahay ibnu zurca ayaa aabbihii ka warramay oo isagii baa la garan waaya aabihii see loo garanaya yuxadiu xaal wuxuu ka warramayaa can abihi aabihii buu ka warramaya qaala wuxuu ihi ra'aytu waxaan arkay sabiiq ibna casal baan arkay bilbasrati baan ku arkay kaannahu sidii isagoo baciirun neef geela ah oo ajrabu cadho qaba ah neef geeloo cadhaysa neef geeloo cadhaysa maxaa lagu sameeya ya waa la takooraa soo maha waa la takooraayo geela kale suusan cadhada u gelinin meel gooniyaa lagu xidhaa marka waa markii wareegtada uu cumar soo baxday oo abubakr uuu diray abuumuusa alashcari oo dadka la gaadhsiiyey wax la fadhiisanaya ma jirta waa laga cararaya nin alla ninkuu la soo fadhiistaba waa ka kacaya ayib qaala markaasaa wuxuu yidhi ha kaannahu sidii isagoo baciiru neefgeelo ajrabu oo cadho qaba ah yajii'u wuu imaanayaa ila alxilaqi yacni xalqooyinka la fadhiyo xilaq waa wareegyada fadhiga wareegga loo fadhiistoo ayuu imaanayaa fa kullamaa jalasa mar kastoo uu fadhiisto ilaa qowmin uu qowm la fadhiisto qowmkaasoo laa yacrifuunahu aan garanaynin isaga oon aqoonin markuu la fadhiistaba naadaahum waxaa u dhawaaqaya kuwuu la fadhiistay ahlu lxalqati alukhraa fadhigii kale kuwii fadhiyee garanayay baa u yeedhay ee isaga yaqaanay maxay odhanayaan casmatu amiiri lmuminiin bay odhanayaan casmatu amiiri lmuminiin mu'miniinta amiirkooda amarkiisii go'naa wey cazmadu waxa weeyaan bimacnaa almru alqaatic alxaazim baa la yidhahda yacni arrintani iyo ninkan inaan lala fadhiisanin inaan lala fadhiisanini waa amarkii amiirku soo saaray amiiru muminiin cumar uu soo saaray ee go-naa wey macnaha marka ninkan fadhiga ama ka erya ama meesha ka kakacay leeyahy ilaan muslimiintu madaxdooday ka dambeeyeen sidooda moogta haddii amiirka ama ninka madaxda wareegto soo saara arrimaha noocan oo kalea isagaa looga dambaynaya ah, isagaa looga dambaynayaayo waa taciir waa nooc tacziirah mubtadacada iyo cusaada wixii la kari waaye iyo hadduu waa tacziirayaa yidhaahda waa in tacziirtiisa la qaato wy maana sida rasuulku sal lla alay wasalam ninkii la dhihi jiray yani wax weeyaan eh, kacab sooma ahayn kacab qisadiisii oo kale saas maana ayib cazmatu amiiri lmuminiin weye nimanka ninkan goyntiisu waa casmatu amiiri lmuminiina muminiinta amiirkoodii amarkiisii go'naa weeye ama ninka ka kaca ama iska erya wey macnaha markaasaa ama laga kakacaya ama laiska eryaya saas wey marka meeshu magaaladu wareegahayaayo wax la hadlaya iyo wax la fadhiisanaya iyo wax imaanaya midna ma jiro ila waa cadhaysanya dadka inuu cadhada geliyaan bidcada iyo balaayadan geliy riwaayada iyada ah yani wax weeyaan ibnu casaakir baa iyadana taariikhdiisa ku keenay ayib laakiin siyuuina waa soo guriyey laakiin yani waxaa ku jira saan soo sheegnayba ninka aan la garanaynin iyo aabbihii oon la garanayninba iyadana ku jira ariiqaana ku jira mana warawa wuxuu wariyey buu ihi xamaad ibnu zayd wuxuu wariyey aydan kulagu noqoyey can yaziid bni xaazim wuxuu ka wariyey can yaziid bni xaazimin aljuhani iqa wey can sulaymaan ibni yasaar wuxuu ka warinaya axad lfuqahaai sabca fuqahadii toddobadae reer madiina nin ka mida wey can sulaymaan ibni yasaar ana rajula nin oo min bani tamiimin reer bani tamiim ah ninkaasoo yuqaalu lahu layidhahdo sabiiq la yidhahdo ayaa qadima almadiinata magaalada madiine soo galay fa kaanat waxaa ahayd cindahu agtiisa kutubun kutubkutub haysta ninkani su'aalahan iyo tacanudkan iyo waxan uu raaraadinayo meeshuu ka keenay caadi maaha shubahaad baa ku dhashay oo ka keenaya fajacala wuxuu bilaabay ninkaasi yasalu inuu weydiiyo can mutashaabihi lqur'aani qur'aanka aanka mutashaabihiisa qur mutashaabihiisao yacni midka dheh gashan inuu raaraabiyo oo baadhbaadho ayuu macnaha bilaabay fa balaqa wuxuu gaadhay daalika arrinkaasi cumaro cumar buu gaadhay fa bacaa markaasuu cid diray cumar ilayhi isagu u cid diray halaii keeno bui walxaal buu u cid diray qad acadda uu diyaariyey lahu isaga uu u diyaariyey caraajiina annakli timirta laamaheeda laamaha farqyada leh caraajiintu waa jamcu curjuun curjuunkana waxa weeyaan waa qoriga ama laanta wadata yacni laamaha yaryarkaa wadata laamaha yaryarka ana timirbaa timirtaa kusii taalla adiga waa rucub waa rucub laantu markay laamo yaryar ay dhinacyadeeda ka baxeen ay wadato laamaha yaryarkuna midhihii kusii yaallaan ayaa waxaa laysku yidhaahdaa curjuun laysku dhaha xataa caada kalcurjuun alqadiim saasman dayax markuu ilahi subana watacala uu ka hadlayay siduu noqonay waqad acadda isagoo diyaariyey lahu isaga caraajiina nakhli geedka timirta laamihiisii rucubta watay asagoo usii diyaarsaday ayuu u cidirsaday falamaa dakhala markuu soo galay calayhi markuu sabiiq soo galay calayhi cumar korkiisa uu soo galay ayaa jalasa uu fadhiistay fa qaala markaasaa wuxuu yidhi cumar baa allahadla wuxuu yidhi man anta kumaa tahay buuri waryaa kumaata qaala wuxuu idhi ana cabdullaahi addoonkii ilaahay baanahay sabiiqu ee sabiiq ahaa addoonka ilahay ee sabiiq ahaa baanahay qaala markaasaa cumar wuxuu idhi wa ana aniguna cabdullaahi addoonkii ilaahay baanahay cumaru ee cumar ahaa aniguna addoonka ilahay ee cumar ahaa baanahay uma kadibna ahwaan wuu hoobtay ilayhi xaggiisa oo wuu la laacay fajacala wuxuu bilaabay yadribuhu inuu garaaco bitilka alcaraajiini laamaha inuu ku garaaco bilaabay famaa zaala kamuusan zuulin yadribuhu inuu garaacayo xataa shajahu ilaa uu daray ilaa uu madaxiisa dhiigka keenay oo daqran u gaadhsiiy ayuu garaacayay fajacala wuxuu bilaabay addamu dhiiggii yasiilu inuu macnaha dareerayo calaa wajhi wejigiisa korkiisa ku dareerayo suu u garaacayay madaxii intuu ka daqray buu dhiiggii wejigao dhan qariy oo wejiga ya amiir almuminiina muminiinta amiirkooda iga daabur iga jooji xasbuka kaafikaaga way macna ah, intaasaa ku filan xasbuka yaa amiira almu'miniin faqad wallaahi ilaahay baan ku dhaartay dahaba wuu tegay alladii midkii kuntu aan ahaa ajidu mid helaya fii ra'si madaxayga aan ka helaya buui wixii igu jiray madaxa igaga jira waa tegay xasbuka buui iga joojiad soma jeed tadiibkaasay u baahnaan lahayn mubtadicada la kari laayah cumar iyo raggii la midkaabay u baahan yihin inta lasoo qabto madax haddii laga tumi lahaa wax badan baa ka bixi lahaa saas way maanaa ayib riwaayadana waxaa soo saaray daarimi baa soo saaray fii sunanihi ayib aajuri baa isagana shareecada ku soo saaray abu ismaaciil ibni harawi fii kitaabi damu lkalaam wa ahlihi buu isagana kusoo saaray min ariiqi xamaad ibni zayd can yaziid ibni xaasim ariiqaadaan sheegnay ibnu casaakir baa isagana taarikhdiisa kusoo saaray isagana ayib qisadu marka riwaayaad kaley leedahay oo fara badan laakiin riwaayaadkeedu waa iskhilaafsan yihiin ziyaadaad iyo naqsiga waa isku khilaafsan yihiin qaar baa wax dhiman yihiin qaar macnaa wax waa dhammaystiran yihiin laakiin daarimi iyo ajuri iyo baa u badan iyo sidoo kale ibnu wadaax isagana kitaabkiisa albidac iyo yani waxway nahyigeed iyo harawi isagana damulkalaam adug meelahaasay yani duruuqda inta badan oo lagu keeno culimmadu kusoo arooriyeen laakiin saan horeyba u sheegnay duruuqdeedu xadiidka mawquuf ahaan cumar waa ka sugan yahay ahaan waa sugan tahay laakiin rafci in nebiga loo kor yeelaayo ma sugna taas way macnaha qaala imaamku wuxuu yihi akhbaranaa abu cabdiraxmaan muxamed ibnu xusayn ibnu muusa assulami abu cabdiraxmaan assulami waa ninka iskale akhbaaru suufiya kitaabka la yidhaahdo ee inta badan laga soo gooriyo tasafuq wixii ku saabsan culimmada qaar ka mid ah ayaa ku tuhmay oo yidhi maaragtay kaana yadacu alaxaadiida lisuufiya suufiyadu axaadiista u dejin jiray qaar baa ku tumi qaarna waxoogaa way soo dhoweeyeen ayib moxamed ibnu yuusuf alqataan ninka la yidhahdo wuxuu yihi kana sulamiyu hayra hiqatin wa kana yadacu lisuufiyati alxadiid saas maana marka waa nin waxoogaa wax laga sheega qaala wuxuu yihi anba'naa moxamed ibn maxmuud alfaqih almarwasi imaam xaafida wey qaala wuxuu yihi xadaana moxamed ibn cumayr alraazi yani ciduu turjintay lama arka qala wuxu uhi xadaana abu zakariya yaxya bnu ayub alcalaaf saduuq wey ah. abu zakariya yaxya bnu ayub alcallaaf attajiibi bimisra masr ayuu ugu warramay masr ayuu noogu warramay qala wuxu uhi xadaana yunus ibn cabdilacla alsadafi waa xujo wey qala wuxu uhi xadaana ashhab ibn cabdilcaziiz alqaysi aljacdi isagana waiqa qala wuxu uhi samictu waxaan maqlay malik bna anas baan maqlay yaquulu isagoo leh iyaakum walbidaca bidcooyinka iska jira iyaakum waxaan u kala digayaa idinka iyo walbidaca bidcooyinka idinka iyo bidcooyinkaan idin kala digaya iska jira qiila waxaa la yidhi yaa abaa cabdillaah abuu cabdillaahiw wama lbidacu bidcooyinku maxay yihin qaala wuxuu yidhi ahlulbidac wey qaala wuxuu yidhi maalik ahlulbidaci dadka ahlulbidaci alladiina kuwa weeye yatakalamuuna hadla fii asmaa'i illaahi ilaahay asmaadiisa dhexdooda iyo wa sifaatihi sifaatkiisa dhexdooda ilaahay asmaadiisa sifaadkiisa kuwa ka hadla oo diida ama ku sameeyo quluwi ku sameeyo tashbiih ku sameeyo ama ma aheen nafyi iyo tactiil ku sameeyo kuwa yani waxa weeyaan ahlulbidac ayb aladiina kuwa yatakalamuuna hadla fii asmaai illahi iyo wa sifaati iyo wa kalaamihi ilaahay hadalkiisa waa kan soo marnay ilaahay hadalkiisa yidhaahda waa makhluuq ama yidhaahdo ilaahay kuma hadlin kuwaa wey wa cilmihii ilaahay cilmigiisa ka hadlo yidhaahda ilaahay horayba uma ogaanin waxyaalaha dhacaye markaa ay dhacaan unbuu ka war helaa waa nimanka qadariyada la yidhahdo yacani hullaatlqadariya oo niman laleeyahay hadda way inqiraadeen oo way baabi'een ayaa waxay qabeen ilaahay subxaana wa tacaala inuu arrinka uusan horayba uga warhaynin waxyaalaha dhacaya kownka ka dhacaya markaa uu dhacanbuuba ka war helaa shaygu horay laakiin ulamaba soconinba inuu dhacayo iyo wixii ku saabsanaya ugama warhaynin ah, waa kii xadiiskii saxiixu muslimka soo garamaysaan qisadii cabdullahi bni cumar yani waxa weeye qowm waxaa jira qadarka inkirsan oo odhanayo almru unfun almru unfun yani waxa weeye wax walba waa cusub yihiinoo waa ilahay waa ku cusub yihiin ah, niman noocaas wa cilmihi wa qudratihi ilahay qudradiisa ka hadlaya oo iyaduna waa qadariyada way macna laa yaskutuuna oon ka aamusaynin camaa shay xaggii aan ka aamusaynin sakata oo ay aamuseen canhu xaggiisa alsaxaabatu saxaabadii ay ka aamuseen wtaabicuuna iyo taabiciintu ay ka aamuseen alimaamu maalik caleh raxmatullah wuxuu ku qeexayaa macnaha ahlulbidaca waa dadka ama asmaa wa sifaatka khilaafay manhajkii salaf ama ilaahay kalaamkiisa ku khilaafay ama cilmiga ilahay ku khilaafay ama qudradiisa ku khilaafay oo waxay saxaabada iyo taabiciintu iskaga aamuseen ayagu dhex galay abu ismaaciil ilharawi baa soo saaray fii kitaabi dami lkalaam wa ahli buu kusoo saaray <clears throat> lafdigaas ayuu kus min ariiqi moxamed ibni xusein assulami bihada sanad oo macnaha waxa weeyaan eh, ariiqa hadda mualifku u sheegay ayuu ku keenay ayb laakiin ariiqan hadda isagana dacfi baa ku jira dacfi baa ku jiro abu cabdiraxmaan asulami sulamigaasina waa ku jira moxamed ibni cumayr arraazigaasi oo tarjamadiisa aan lahayninna isagana waa ku jira ayb qaala wuxuu yidhi ahbaranaa abulxusayn axmed ibni muxamed ibni cumar azahid alkhafaaf simaacaadkiisu waa saxiix buu yidhi xaakim qaala wuxuu yidhi anba'naa abu nucaym cabdilmalik ibni muxamed ibni cadiyin alfaqiihu xaafid xujawey qala wuxuu yidhi xadaana arabiic ibnu sulaymaan ardaygii imaamu shaafici calayhi raxmat ullah isaguna waa muxadi yani waxa wey nin muxadita oo faqihaw qala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay alshaaficiya baan maqlay raximah llahu tacala yaquul isagoo leh lian yalqa allaha inuu alla la kulmo alcabdu addoonku inuu alla la kulmo bikulli dembin dembi kasta inuu kula kulmo maa khala shirka oo aan gaal shirki ahayn dembi aan shirki ahayn kuu dooniba ha noqday oo kale inuu adduunku ilaahay inuu addoonku alla kula kulmo ayaa axabba loo kalgacayl badan yahay ilaya aniga xaggayga min an yalqaahu inuu addoonku alle la kulmo bishayin shay inuu kula kulmo oo min alahwaa'i bidcooyinka ka mida ah. wuxuu leeyahay addoonku inuu rabbigii markuu la kulmayo uu dembi kasta isagoo wata la kulmo oon shirki ahayn ayaan ka jeclahay buu yidhi inuu ilaahay la kulmo isagoo wata shay ka mida ah waxyaalahan bidcooyinka ah. adiga shirkiga meel meeldhigisaga laakiin shirkiga markii laga yimaado dembi ilaahay subxaana wa tacaala adoo wata aada la kulanto waxa ugu weyn buu leeyahay bidcooyinka ugu weyn saasuu macnaha imaamku leeyahy kabaa'iru dunuubta kale macaasida kaleeto ee kabaa'irta ah waxaa ka weyn ahwaadaa ka weyn buu leeyahay dembi ahaan iyagaa ka weyn waa tii sufyaan uu lahaa albidcatu axabu ilaa ibliisa min almacsiya bidcadu ibliis waa ka jecel yahay macsiyada iyo dembiga caadiga wuxuu ka jecel yahay bidcada iyo ahwaadu ka jecel yahay alxaafid alcallaama ibnu caleyh raxmat ullahi markuu isagana dunuubta tartiibinayey waxyaalaha ibliis uuu jecelya markuu tartiibinayay shirkiga wuxuu ku xijiyey isaguna bidcaduu ku xijiyey maxaa yeelay bidcadu ruuxii waa macsiyo oo waa dembi laakiin dembinimo waxay la dheer tahay dembinimada waxay la dheer tahay ruuxii wuxuu u arkaa inay ilaahay uu ugu dhowaanayo oy diin u tahay khatartaasay marka leedahay marka wuxuu noqonayaa afaman zuyina lahu suu'u camalihi fara'ahu xasanan ruuxa dembiga caadigaa gelaya arrintaa waa ka fayo u yahayo wuu og yahay markuu ama zinaysanayo ama uu wax dilayo ama uu macnaha wax weeye wax hadayo inuu ilaahay dembi ka gelayo wuu is ogyahay laakiin mubtadican bidcada dabaalanaya ee intaasoo salaadood iyo intaasoo soon iyo intaasoo camal oo bidca ilaahay ugu dhowaanaya lama aha khalad baad gelaysaa bal waxay la tahayba inuu ilaahay u dhowaanayo khayrkii ugu weynaa inuu hayo labadooda kee daran marka waxaa daran ninkan xumaantiisa loo qurxiyey saas daraaddeed waxaa ku fadhiya xadiidkii nabigeenna sal alla alay wasalam ina allaha ixtajara ixtajaba tawbata can kulli saaxibi bidca ilaahay subxaana wa tacaala towbadda wuxuu ka xidhay ruux kasta oo bidca wata towbadda waa ka xidhay maxaa laga wadaa bimacnaa hadduu toobad keeno toobada laga aqbali maayo miya waan u malaynaya kitaabku intaan kusoo jirno inaan ka hadalno y si meel kale macnaha lagama wada hadduu toobad keena laga aqbali maayo waxaa laga wadaa inuu toobad keena uma badnaa inuu toobad keena uma badnaa oo sababtuu ku toobadkeeni lahaaba inuu helaba uma badno oo inuu ku dhinto bidcada ilan diin buu haystaa bay u badanta saas man laakiin hadduu toobad keeno gaaladaba hadduu ilaahay ka toobad aqbalay toobad saadiqa hadduu leyimaada isagana waa laga toobad aqbalaya ayb hadalka marka imaamu shaafici caleyh raxmatullaahi laga warinayo sanad saxiixa ayuu ku soo arooray alimaamu shaaficina waa ka sugan yahay hadalku qaala wuxuu yidhi ahbaranii abu aahir muxamed ibnu fadlin mxamed ibn fadl ibn mxamed ibn isxaaq ibn khusayma qala wuxuu yihi xadaana abu camrin alxiiri axmed ibn mxamed inaysaburi baa la yhahda imaam xaafid isagan qala wuxuu yihi xadaana abulazhar axmed ibn اlazhar annaysaburi isaguna waa xaafid iqa wey qala wuxuu yihi xadaana qabisatu qabisatu bnu cuqba asiwaai iqa wey isagana qala wuxuu yihi xadaana sufyaan ibnu saciidin athawri wey can jacfar ibni burqaan jacfar ibni burqaan alkulaabi waa saduuqun yahimu fii xadiidi zuhri waa nin saduuqa ah, laakiin zuhri markuu ka warinayo buu khaldamaa qaala wuxuu idhi sa'alahu waxaa weydiiyey rajulu ninbaa wuxuu weydiiyey cumar bna cabdilcasiis wuxuu weydiiyey can shayin shay xaggiibuu wax ka weydiiyey shaygaasoo min alahwaa'i bidcooyinka ka mid a ah. ahwaa waa waxyaalaha naftaadu uun meella aadan u cuskanin oo daliil aadan u cuskanin naftaadu intay doontay aad ku raacday un saasaa hawe loogu taninaya macnaha can shayin baa wax cumar bn cabdilcasiis buu weydiiyey khaliifkii raashidka ahaa can shayin shay buu wax ka weydiiyey oo min alahwaai ka mida fa qaala markaasaa cumar wuxuu ku yidhi ilzam laazimniyo diina asabiyi ilmaha yarkaa diintiisii laazim ilmaha yarka oo fil kutaabi dugsiyada ku sugan dugsiga jooga ilmaha yarka dugsiga dhiganaya caqiidadiisi iyo diintiisa laazim buu waalacraabiyi wa diina alacraabiyi midka reebaadiyaha addiintiisa laazim buuri walha ka mashquul oo ka dah camaa shay xaggii siwaa daalika aantaa ahayn wixii aan intaa ahaynna ha isku mashquulinna iska mashquuli iska mashquuliyo danba ha ka gelin ka jeesa wey maana soo ma jeed ayib muxuu ka wadaa ah, waxaa soo saaray abu ismaaciil ilharawi baa hadalkaa soo saaray isagana ibnu sacad fi tabaqaat daarimi isagana laalakaa'i waxaa ku sugan ninka layidhaahdo dariiqaas isagana jacfar ibnu burqaankaasaa ku sugan jacfar ibnu burqaan waxoogaa yani xifdigiisana waxba laga sheega midda labaadna cumar ibnu cabdilcasiis waxba muuse ka maqal baa laleehy wabittaali aarka waxaa ku sugan inqiaac baa ku sugan aarka inqiaac baa ku sugan macnaha ayib ilzam diina asabiyi fi lkutaab wlacraabiyi walha cama siwaa dalika wuxuu ka wadaa caruurta yaryarka ah iyo dadka baadiyaha ah weli waxay baaqi ku yihiin fitradii ilaahay ku abuuray fitradii ilaahay ku abuuray isma bedelin inay rumaysan yihiin ilaahay inuu kor jiro ilaahay inuu sifaad leeyahay taa iyada ahee aan waxba falsafa gelin ee wax bedela uusan jirin midda iyadaa ku dhag waa tii aan soo sheegnay oo macnaha waxa weeyaan aynu ka soo sheegnay axadi fuxuul alashaacira ee uu dhihi jiray maaragtay markuu dhimanaya yaa laytanii midtu calaa diini alcajaa'is soo ma habraha diintooda maan ku dhinto aw calaa caqiidati alcajaa'is dadkan macnaha waxaa tusaale loogu soo qaadanayaa fidradoodii asalkaa isma bedelin raggan laakiin falsafada galay ee cilmulgalaamka galay ee yani waxaa ku fogaaday iyo dadka raacsanay iyagu wax u akhriyeen dhibaatada haysataay waxa weeyaan fitradoodiibaa isbedel lagu samey leanna fitrada bii'adaa bedelaysa firada ilahay kugu abuuray bulshadaa bedelaysa sheekhaagaa bedelaya kaad wax ka qaadanaysaa bedelaya wahaakada marka dadka ayna fitradoodu isbedelku ku dhicin kuwaas diintooda laazim buuri ka bax warkaa iyo su-aalaha kaleeto mana ayb wa ahbaranaa waxaa noo warramay buuhi abu cabdillahi alxaafid baa noo warramay waa xaakim wey qala wuxu uhi xadaana maxamed ibnu yaziida qala wuxu uhi samictu waxaan maqlay abaa yaxya zakariya bnu yaxya annaysaabuuri wey albazaar yaquulu isagoo le samictu waxaan maqlay alcabaas ibnu xamza yaquulu isagoo leh samictu waxaan maqlay axmed ibn abiawaari axmed ibn abilxawaari waxa weeyaan axmed ibn cabdillaahi ibn abilxawaari wey abu xaatim baa ammaanay yaquulu isagoo baan maqlay samictu waxaan maqlay sufyaan bna cuyayna ayaan maqlay yaquulu isagoo leh kullamaa shay kasta oo wasafa allahu alle uu ku sifeeyo ku tilmaamay bihi maaga nafsahu naftiisa uu ku tilmaamay fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisana uu ku tilmaamay fa tafsiiruhu tafsiirkiisu tilaawatu akhrintiisa wey iyo wasukuutu aamus weeye canhu xaggiisa laga aamuso waa bisanadin saxiix buu isagana sufyaan ibnu cuyeyne hadalkaasi kaga sugan yahay wax kastoo ilaahay naftiisa uu ku tilmaamay kitaabkiisa dhexdiisana tafsiirkiisa haddii la doono waa in la akhriyo un macnaha muxuu ka wadaa macnaha daahirka ahee eh markaad akhrinayso kaaga muuqda lama gudbi karo meel kasii sii shishaysa wax lagama raadin karayo halkaa ku ekow wasukuutu canhu iyo in laga aamuso oo muxuu ka wadaa markaa waataan soo baranayo macnaha waa la garanayaa laakiin maxaa la garanayninoo laga aamusaya kayfiyada waa saas maana kayfiyadii in tafsiirkeeda la raadiyo oo sifadani qaabkay u taallo iyo siday u taallo iyo hay-adeediyo kunhigeeda in la raadiyo taa waa in laga aamuso akhrintaa aad sifaadka akhrinayso asmaada ilaahay aad akhrinayso wixii kaaga soo baxeed ka fahamto ee daahirkooda macnaha aad ka garataa xag iyo xagga doona u tilaabi intaa ku ekow macna saas weyaan yacni waxaad akhrinaysaa samiicun caliimun maxaad ka fahamtay ya laba magac wey samiic maqle iyo basiirun arke waa laba magac maxay xambaarsantahay laba sifo sooma sifatu samci iyo sifatu lbasar in ilaahay uu khalqigiisa maqlayo oo khalqigiisa uu arkayay sugto soo sooma intaasi waa macnaha mutabaadarka ahe marka ugu horraysaba ruuxii carabi yaqaana fahamkiisa usoo degdegay ma intaa wixii ka dambeeya oo kayf iyo siday u taallaa ah waxa weeyaan ka gaabsama marka wsukuutu canhu way ka aamus hasii dhexgeli ayib qaala imaamku wuxuu ihi ahbaranaa waxaa noo warramay abulxusein baa noo warramay axmed ibnu muxamed ilkhafaaf weye qala wuxuu ihi xadaana abulcabaas moxamed ibnu isxaaq ibni saraaj wuxuu ihi xadaana ismaaciil ibn abi alxaaris waa saduuqa qala wuxuu ihi xadaana alhaytam ibnu kharija isagana waa iqa wuxuu ihi samictu waxaan maqlay alwaliid ibnu muslim baan maqlay qaala isagoo yidhi sa'altu waxaan weydiiyey alwsaaciya baan weydiiyey waa sufyaan thawri iyo sufyaan baan weydiiyey wa malik bna anasin waa mali meeshaas wow idinma ah, qoray saaltu waxaan weydiiyey buuhi alwsaaciya wasufyaana iyo wa malik bna anasin can hadihi alaxaadiis baan weydiiyey axaadiistanaan weydiiyey oo fi sifaati sifaatka ilahay ku soo arooray waalru'yati aragtida ku soo can hadihi alaxaadiid baan wax ka weydiiye oo fi sifati kusoo arooray waalru'yati kusoo soo arooray axaadiidaas ilaahay aragtidiisa aakhara la arkaya ku aroortay sifaatka ilaahay ku aroortay baan wax ka weydiiyey saddexdaa imaam awsaaci waa imaamu ahli shaam sufyaanu thawrina waa imaamu ahli alciraaq waalkuufa malik bnu anasna waa imaamu ahli lxijaaz wa ah, saddex qutri oo caalamlislaami macnaha waxa aqdaartii ugu waaweynaabay a'immadooda ahayeen can hadihi laxaadiidi fi sifaati wاru'yati baan wax ka weydiiyey faqaaluu markaasaa waxay yidhaahdeen amiruuha marsiya socodsiya wey manaa ijcaluuha tamurwa marsiya oo socodsiyo sidaa ku wada kamaa jaa'ad sidii ay ku timid ku wada bilaa kayfin kayfiya la'aan ay bilaa kayfin waxaa bilaa takyiifin kayfiyeyn la'aan adigoon kayfiye u samaynin sidaa ay ku timid ku wada hadalkaasi waa hadal saxiixa ah oo wuu sugan yahay saddexdan keliya meehe cadad badan oo culimmadii salafka ka mida buu ka sugan yahay amiruuha kama jaa'at bilaa kayf saas maana waxaa wariyey yani lalaka'i ayaa kitaabkiisa ku wariyey kadalika taaraqutni fi kitaab sifaat ayuu isaguna ku wariyey lafdigiisu laakiin waxa way amdiha bilaa kayf amdiha socotiin wey manaa wad sida kuwa bayhaqiba isagana kitaabulictiqaad ku soo saaray iyo asmaa sifaatka labadaba yani awsaaci in la weydiiyey laakiin bilaa kayfiyatin baa kusoo arortay manaa lay ibnu sacad baa isagana la weydiiyey oo ragga la weydiiye ka mida ayb marka mukhtasarulculuwiga dahabi isagana waa ku keenay sharxu sunna baqawi dhammaantood kutubtaasoo dhan baa aaaartaa soo saartay waana aaaar kutusaysa ictiqaadkii salafka ridwanullahi calayhim asmaa sifaatka sidaa ku socodsiiy qolyahan sifaatka ilahay diiday subxana wa tacala amiruuha bima ja waxaa deliishada naskan waxaa inta badan isagana ag wareegaysta nimanka la yidhaahdo mufawidada almufawida nimanka yidhaahda sifaatka ilaahay lamaba yaqaanaba macnahooda oo waa kuwaan soo sheegnay ee sheikhulislam ibnu taymiya uu lahaa ahlulbidaca aqwaashooda kuwa ugu shar badan bay ka mid yihiin nimanka mufawidada la yidhahdo leanna waxaa ka dhalanaya hadalkooda in qur-aanka iyo sunnada in badan oo ka mida macnahoodaba inaan la garanin nimankaasaa marka hadalkan si u daliil si ay iyagu markaa wataan oo sidooda ay yani intay luqunji baadhaan bay se iyagu rabaan bay u leexiyeen waxay yidhahdaan amiruuha kamaa jaa'at waxaa laga wadaa siday ku timid ku wada oo macnaha waxa weeyaan macnaheeda lama yaqaanay u qaateen saana ma ah amiruuha kamaa jaaad waxa weeye say ku timid sifaadkani waxay ku yimaadeen iyo asmaadani qur-aankay ku yimaadeen iyo sunnada dhexeeda qur-aanka iyo sunnadu waa luqa alcarabiya soo ma luqa alcarabiyana kelimaadkani kelimaad jaamidoon macno lahayn kuma ahee waa kelimaad luqadda carabta dhexdeeda macno kule wey soo ma samci iyo basar iyo yacni waxa weeyaan macnay ku leeyihin soo ma kamaa jaa'ad say ku timid marka waxa weeye iyadoo macno wadatay ku timid qur-aanka iyo sunnada ee iyadoon macnaheeda la garanayni ma imaanin taasi waa mid midda labaad haddii ay macnaha tahay amiruuha kamaa jaa'ad macnaheeda lama yaqaan haddii laga wado bilaa kayfin miya maxay macna sheegaysaa marka bilaa kayfin shayga haddaaban macnaba loo garanayninba bilaa kayfin maxay samaynaysaa bilaa kayfin ma loo baahaya marka in la dhaho ya bilaa kayfinta waxaa la yidhahdaa shay macnihiisaan la gartay laakiin qaabkiisaan la garanayn soma bilaa kayfinta markaas imaanaysa laakiin shayga haddaan macnihiisaba la garanayn macnihiisa lama yaqaano haddii lagu yidhaahdo waxaa ka sii xag jirta inaan kayfiyadiisana la garanayn ku filan in lagu yidhahdo macnihiisa lama yaqaano kayfiye in la anfiyo looma baahno markaas lianna nafyu almacnaa yastalzimu nafya alkayfiya saas man macnaha haddii la anfiyo shayga macnihiisa aan la garanaynin kayfiyadana in la anfiyo waa ka siixad jirta waa ka laasimaysa macnaha marka bilaa kayfintu waxaa ka dhalanayso laga fahmay ku cadahay bimacnaa macnihii la garayo waa say ku timid qur-aanka iyo sunnada luqadii carabigana macnaha laga fahmaya ee qur-aanka sunnada ku yimaadeen laakiin bilaa kayfin ay takyiifin kayfiyada laakiin lama yaqaan saas macnaha saan horayba usoo marna ayb qaala alimaamu zuhriy wuxuu yidhi imaam a'immati imaamyada imaamkooda ahaa fii casrihi wakhtigiisi wa caynu culamaa'i alummati ummadda culimadeeda cayntooda ahaa fii waqtii wakhtigiisi caynu culamaa'i alummati kelimatu cayn luqadda carabigaa ah, kelimaadka ugu macno badan bay ka mid tahay waa kelima mushtara kelimaadka mushtaraggaa bay ku jirta hadda meeshanoo kale waxaa la yidhaahdaa annafiis waa la yidhahda shayga nafiiska waxay markaa noqon kartaa waa caynu culamaa'i alumma ummadda culimmadeeda ninkii ugu qaalisan ahaa waa la dhihi karaa waxaa kaloo dhihi karaa alcizu walcilmuna waa la yidhahda ninkii ugu cilmi badnaa ninkii sayidkooda aha waa la dhihi karaa lianna alcayn bimacna sayid waa ku yimaada waxaa la leeyaha marka waa caynu culamaai alumma ummadda culimadooda sayidkooda ah ayib shariifkooda ahana waa la dhihi karaa madaxdooda ahaana waa la dhihi karaa kullu dalika macaani meeshan ku asaxaysa w maana ayib wa caynu culamaai lummati ummadda culimmadeeda sayidkooda iyo shariifkooda iyo caalimkooda ahaa fii waqti waqtigiisii waqtigii isagu uu joogay ayaa wuxuu yidhi calallaahi alla korkiisa ayuu ahaaday albayaanu caddayntu wa cala alrasuuli oo ilaahay subxana wa tacala xil wuxuu iska saaray inuu inoo caddeeyo xaqa wa cala alrasuuli rasuulka korkiisana waxa ahaaday albalaaqu gaadhsiin xaqii alla caddeeyey inuu ina soo gaadhsiiyo wa calaynaa korkeenna waxa ahaday innagana attasliimu nabadgelin aan sidaa ku nabadgelin ah, saas manaa dhiibid ilaahay loo dhiibo loo nabadgelino sidaa loogu daayo uu ku yimid oon la faragelinin ayaa inagana korkeenna bui man aarka waan soo sheegnay sooma ah, bukhaari baa fii yani ku saaray saxiixiisa mucallaqan ayib fii kitaabi tawxiid abu nacaym isagana fi lxilya <coughs> laakiin waxaan soo sheegnay aarkaasi inuu daciif ya mise inuu sugan yahay ya miya soo samaynaa soo mar macna suntoondhi waa daciifa ah as maana sanad ahaan daciif wa ayib adal kuma sugan wacan bacdi salafi salafka qaarkooda xaggooda waxaa ka soo arooray oo laga warinayaa inay yidhaahdeen qadamu lislaami islaamka gomadiisu laa yahbutu ma sugnaado ilaa calaa qandarati tasliimi nabadgelin yacni waxa weeyaan qandaradeeda korkeeda mooye si kale kuma sugnaado qandaradu macnaha waa buundada wa inaad shayga nabadgeliso ood sidiisa ku dayso buundadiisa buundadaas ayaa lugta iyo gomadda islaamnimadu ku sugnaataa waxaa laga dhigayaa adiga meesha waxaa ku jira yani tashbiih iyo waxaa ku jirta balaaqa ku jirte yani waxaa ku jirta isticaari waxbaa ku jira waxaa laga wadaa inaad shaygii ilaahay ka soo arooray qur-aanka ku yimid sunnada ku soo arooray inaad sidiisaa ku dayso baa waxaa laga dhigay sidii buundoo kaleeto lagu istaagayo waxaa laga dhigay sidii ruux socdoo kalea lagu miaaliyo ruuxu markuu socdo soo meel lugtiisa qabato uma baahna lugtu waxay kuu qaban kartaa haddii aad wixii nabadgeli lagu yidhi daal lagu yidhi gelin lagu yidhi aad gasho aadan gelin markaasaa yacni buundo aada cagta saarto markaasaad helaysa ood ku gudubto haddiise laakiin aadan nabadgelintaa samaynin ood farageliso islaamnimadeeda islaamnimadaada gomadeedii meel ay cagta aad saarto ku sugnaato ma aad helayso islaamnimadaadii bohol bay ka dhacaysaman soleelmadaadii meeshii lagu istaagi lahaa ee gomadu qaban lahayd ma laho bohol iyo macnaha waxa way haadaan baad markaa ka dhacaysaa ayib qadamu lislaami islaamka gomadiisu laa yahbutu ma sugnaado qadamkaasi yani ruuxa islaamnimadiisu ma sugnaanayso maa laga wada ilaa calaa qantarati tasliimi nabadgelin iyo dayn faraha laga qaado yani buundadeeda buundadaa korkeeda mooyaane goomadaasi meel kale kuma sugnaato macna hadalkaas marka waxaa soo arooriyey alimaamu albaqawi fii kitaabi sharxu sunna ayaa soo arooriyey laakiin hadalkaasi hadal isagoo kale ah ayaa waxaa iskale alimaamu taxaawi fii caqiidatihi caqiida taxaawiya waad garanaysaan baan u waa kii taxaawi waa ka yidhi walaa tahbutu qadamu اlislaami ila cala dahri اltasliimi wاlاstislaam hadalkii daxaawi saasuu ahaa marka waa laga yaabaa inuu imaamku ka wado daxaawi ka wado bacdu salaf buu inala lihi sooma ayib walaa yahbutu ma sugnaada buu idhi daxaawi qadamu lislaami islaamka goomadiisu ma sugnaata ilaa calaa dahri tasliimi nabadgelinta korkeeda nabadgelinta dhabarkeeda dhabarka korkiisa walistislaami iyo isdhiibid inaad isdhiibto ood nabadgeliso oodan faragelinin arrinkaa dhabarkiisa unbay gomadaada islaamnimadaada gomadeedu ku sugnaataayo islaamnimadaada ku asaxaysaman ayb qala imamku wuxu uhi akhbaranaa abu طahir ibn khusayma moxamed ibn fadl ibn moxamed ibn isxaaq wi qala wuxu uhi xadaanaa jaddi alimam moxamed ibn isxaaq ibn khusayma alimam imam ala'ima qala wuxu uhi xadaanaa axmed ibnu nasrin buhari muslim baa ka wariyey qala wuxu uhi xadaanaa abu yacquub alxulayni isxaaq ibnu ibrahim waa daciif ibn xajar baa saa yidhi qala wuxuu yihi xadaana kaiir ibnu cabdillahi almuzani isagana waa daciif ibn xajar baa sidaas yidhi can abiihi aabihii buu ka warinayaa waa aabihina waa cabdullahi bnu camrin almuzani waa maqbuul cinda almutaabaca wey wailaa falayin man haddii la mutaabaceeyana waxoogaa waa soo kacaya haddii wax mutaabaceeyo waayana marka waa layin can jadihi awowgii wuxuu ka warinayaa camr bnu cawf ibnu zayd waa saxaabi wey qaala wuxuu yihi qaala rasuulu sal lay slm rasuulku wuxuu yidhi ina haada diina diinkani badaa wuu bilowday qariiban isagoo ah isagoo qariib ah oo tuka cambaarano la wada dagaalamay wasayacuudu wuu noqon doonaa qariiban xaalu yahay buu noqon doonaa kamaa sidii badaa uu ku bilowday siduu ku bilowday qariibnimaduu ku bilowday buuday lilghurabaa fatuubaa geed janno lilghurabaa'i kuwa qurboobay buu usugnaada yay u sugnaatay yacni kuwa yani la qurbooda islaamka markay qurboobo yani qaato oo ku dheganaado qurbadaas qaato ayuu u sugnaaday macnaa tuubaada sida xadiid saxiixa kusoo arooray tuubaa shajaratun fi ljanna waay waa geed jannada geed janna way macnaa qiila waxaa la yidhi ya rasuul allah rasuulka ilahi waa man ilghurabaa ghurabadu yay yihiin qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam alladiina kuwa wey yuxyuuna nooleeya sunnatii sunnadayda nooleeya min bacdii aniga gadaashayda oo wayucallimuunahaa bara cibaadallaahi ilaahay addoomahiisana bara waa kuwa sunnadayda nooleeya addoommada ilaahayna bara aniga gadaashay buu rasulku yuri sal ly slam xadiikaas qaybtiisa hore waa sugan yaho waa saxiix min xadiidi abi hurayra muslim baa soo saaray bada'a alislaamu qariiban wa sayacuudu qariiban kama bada'a fatuuba lilqurabaa intaa muslim iyo qaybkii baa wariyey waana sugantaha intaas hadal male xadiidka intiisa dambe iyo dhammaystirkiisa waa daciif intan dambe marka la raaciyo qiila yaa rasuul waman ilqurabaa qaala aladiina yuxyuuna sunnati min bacdi wayucallimuunaha cibaad allah intaa marka la raaciyo daciif buu ku noqonaya oo qaybtan dambe xadiisku daciif buu ku yahay ayib qaybtan marka markuu la wato daciifka ah waxaa soo saaray alimaamu tirmidi baa soo saaray fii sunanihi kitaabulimaan buu ku soo saaray ayib waxaa kaloo isaguna soo saaray albaqdadi alkhatiibu albaqdaadi fi kitabihi sharaxu asxaabi alxadiid buu isaguna kusoo saaray isla sanadkaasuu kusoo saaray bayhaqi baa isagana zuhdigu kusoo saaray yani khatiibu albaqdaadi isagana fi ljaamic qaadi ciyaad isagana fi kitaabihi alilmaac ayuu kusoo saaray iyo waqayruhum ayaa soo saaray xadiidka ciladiisu markuu sidaa u dhammaystiranya waxaynu yidhi waa daciif lafdiga tirmidi isagu wuxuu ahaa aladiina yuslixuuna maa afsada annaasu min bacdii min sunnatii wuu ku dhow yahay mana xagga macnaha waa iskaga mid taqriiban xadiidka marka waxaa ku jira saddex ilo ha dariiqan hadda aynu haysanno waxaa ku jira saddex cilaa ku jirta cilada koobaad maxay tahay abu yacquub alxulayni waa daciif kahiir ibnu cabdillaahi almusani waa daciif aabbihii cabdullaahi ibnu camri almusani isaguna waa maqbuul saddexdaa cilaa ku jirto ariiqeen amaa ariiqa tirmidi isaga waxaa ku jira laba cilaa ku jirta oo ah kahiir ibnu cabdillaah iyo aabbihii baa ku jira ariiqa tirmidi saas daraaddeed alimaamu tirmidi xadiidka markuu soo saaray wuxuu yidhi xadiidun xasanun saxiix buu yidhi ma isqabanaysaa ya xadiiun xasanun saxiix laba ninoo daciifaana ku jira mid daciif iyo mid maqbuul ah. saas daraaddeed baa sheikhu lalbani caleyh raxmatullaahi wuxuu yidhi isagoo tacqiibinaya hadalkaa tirmidi wuxuu yidhi wa hada min tasaahulihi ah, tasaahulkii lagu yaqaana tirmidi weeyaan xukumkaasi maxaa yeeley faina kaiir hada daciif buui daciifun jiddan aad buu daciif ya waliba daciif caadiya maaha daciif waliba dacfigiisu adagion kabmayni wey macana markaasuu sheekh albani caleyh raxmatullahi xadiidka daciifiyey kama fii daciifi sunani atirmidi yani safxada saddex boqol iyo saddex iyo toban buu ku daciifiyey kadalika wuxuu ku daciifiyey daciif aljaamic saqiirka isagana uu ku daciifiyey safxada boqol yani waxaan dhihi laha kun afar boqol afartan iyo kow waxaan jeeda xadiidka raqamkiisa safxada maaha xadiidka raqamkiisa kun afar boqol afartan iyo kow buu ku daciifiyey almuhim xadiidka lafdiga qaybtaa dambe markuu wato waa daciif ma sugna macna ayib laakiin waxaa sugan qaybtiisa horo kamaa bada'a fatuuba lilghurabaa intaasi waa suganta xataa su-aasha dambe qiila yaa rasuul allah waman ilghurabaa waa suganta laakiin qaybta dacfigu gelaya waxa weeyaan aladiina yuxyuuna sunnati min bacdi wayucallimuunaha cibaad allah intaasaa dacfiga ku jira yani saas man ayib qaala imaamku wuxuu uhi ahbaranaa abuu cabdillahi alxaafid ujeeddada hadda xadiiska uu keenay waxa weeyaan imaamku ilaan wuxuu ka hadlayey salafku axaadiistaasii tilmaamaya sifaatka iyo sunanka say u qabsan jireen bidcooyinkana ula dagaalami jireen buu ka hadlayey wuxuu xadiisku tilmaamayaa qaybtiisa dacfi daciifka ah khaasatan sunnada nebiga markii in yani wax weeye la nooleeyo nooleynteedana waxaa ka dhanaysa bidcooyinka in la dilo saas man oo bidcada yani la baabi'iyo qaala imaamku wuxuu ihi ahbaranaa abu cabdillahi alxaafid baa noo warramay waa xaakim weeye qala wuxuu ihi samictu waxaan maqlay abalxasan alkarizi ayaan maqlay muxamed ibni muxamed ibni xasan baa laydhaha yaquulu isagoo le samictu waxaan maqlay caliy bna cabdilcaziiz baan maqlay almaki iqa xaafidow yaquulu isagoo le samictu waxaan maqlay abaa cubaydin baan maqlay alqasim bnu sallaam ahaa yaquulu isagoo leh almuttabicu ninka raacsan lisunnati sunnada ninka raacsani kalqaabidu kalqaabidi buu la mid yahay sidii ruux gacanta ku hayoo kale cala aljamri dhuxul dab ah wa huwa isagu alyawma maanta cindii agtayda buu yidhi afdalu mid ka fadli badan wey min darbi sayfi seef la garaaco fii sabiili illahi jidka ilahay dhexdiisa lagu garaaco ah, macnaha wuxuu ka wadaa alqasim bn salaam yani waxa weye axad alaimma nin mujtahida oo luqawi ah oo faqiiha buu ahaa musanafaad fara badanna wuu leeyahay culimadii salafka ee waaweynaa buu macnaha ka mid yahay wuxuu leeyahay almuttabicu lisunnati kalqaabidi cala aljamri lafdigaas yani waxa weeyaan macnihiisa xadiis saxiixa kaga soo arooray nebiga salawatu rabbi waslamu caleyh sheekh albaani uu ku saxiixiyey dhowr meelood kutubtiisa ka mid almuttabicu ninka raacsan lisunnati sunnada raacsan kalqaabidi buu la mid yahay akhiru zamaanka wey kalqaabidi siduu ruuxaya yani waxa weye markaas ayagu markaasi bidcadu mar ay faaftay bay ahayd weliba saa ay tahay sunnada iyo culimmada salafka ayaa caanaha laakiin bidcooyin badan baa soo baxay xadiidku laakiin wuxuu ku soo arooray aakhiru zamaanka way macnaha ayib waqti inuu imaan doono taasi dhici doonto almuttabicu lisunnati kalqaabidi nin gacanta ku hayo kaluu la mid yahay cala aljamri dhuxuldaba wa huwa isagu alyowma maanta buu ihi qaasin cindii agtayda afdalu mid ka fadli badan weeye min darbi asayfi seef la garaaco fii sabiili illahi jidka ilahay dhexdiisa lagu garaaco bimacnaa jidka ilahay lagu jihaado wey inuu ruuxu jihaado buu leeyahay maanta waa xilliguu joogo wey qaasim musallam oo uu macnaha furinta tago gaalada la dagaalamo waxaa igala fadli badan buu ihi maanta in uu sunnadii nebiga ku dhego nooleeyana man sunnada nebiga laanna wax weeyaan bidacu markay soo baxaan oo ummadda bidca qabsato iyo khuraafu markaasoo kaleeto waxa weeyaan sunnada in lagu dadaalo bariddeeda iyo barashadeeda dadka la baro ayaa macnaha wax weeye muhim ah waa midda uu leeyahay shekh islam ibnu taymiya caleyh raxmatullah yacni bidcadu waxay ummadda ku samaynayso iyo cadowga kor ka yimid ee ku soo duulay wuxuu ku samaynayo bidcadu waxay diinta iyo dadka ku samaynaysaa ka khatarsan buuri limaada lianna cadowgu taargetkiisa hore waa waddan iyo masaalix iyo dano diinta inuu fasaadiyo waa tabac buu yidhi gadaal bay ka imaanaysaa laakiin bidacu ayagu marka ugu horaysaba weerarkeedu waa diinta fasaadinteedu yidhi in dalkiiyo adduunyadu fasaado diintuna fayoobaato iyo in diintu fasaado yacni waxa weeye dalka iyo dadkuna fayoobaadaankoodee baa khatarsan yaa inay diintu fasaada wax walba ka khatarsan saas daraaddeed alla wuxu uhi subxana wa tacaala waalfitnatu ashaddu min alqatli saas dadku inay le'daan oo baaba'aan laakiin tawxiid iyo diin ay ku dhintaan baa waxaa dhaanta inay noolaadaan oo diintooda ka fidnoobaan saas man marka taasuu tilmaamayaayo xilliyada qaarkood oo diinta macaalimteeda iyo sunnada macaalimteeda indiraas ku dhaco xilligaasoo kaleeto waxaa habboon inuu ruuxu isku shuqliyo sidii uu sunnadii nebi maxamed u baran lahaa kadibna u faafin laha ka jihaadaya isagaa markaa ka fadli badan sidaasuu macnaha tilmaamaya imaamku hada wabilahi towfiiq wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala alihi wsaxbi waslem